بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر waxaan ku kitaab اlkasb fasalkii ku xigay kitaabka ayaan ku soo jiray dhexdiisa waxaan maraynay qowlkii mualifka uu yidhi raximah اllahu tacaala walow naqla اlmaqsuuba shaygii la dhacay haddii kaasibkii uu raro maqsuubkii almiliya ee miliga ahaa ilaa beledin aakhara degmo kale hadduu raro falilmaaliki ninkii iska lahaa shaygaa la dhacay wuxuu xaq u leeyahay an yukalifahu inuu ku khasbo ninkaa ka dhacay raddahu maqsuudkii inuu soo celiyo wa an yuaalibahu inuu ka dalbo bilqiimati qiimihii fi lxaali isla kolkaaba fain raddahu haddii uu uu soo celiyo maqsuubkii raddahaa asna qiimihii ayuu u celinayaa fain talifa haddii uu ku dhinto maqsuubkii miliga ahaa fi lbaladi almanquuli ilayhi waddankii loo raray ama degmadii loo raray daalaba wuxuu ka dalbanayaa bilmili miligii ayuu ka dalbanayaa fii ayi lbaladayni shaaa labadii beled kolba midkuu doono fain faqada almila haddii miligiisii uu waayo asagoo kale hadduu waayo haramahu wuxuu ka magdhabanayaa qiimata akari albaladayni qiimatan qiimaha labada beled midkii badan qiimihiisa ayuu ka magdhabayaa waxaan ku soo jiray maqsuubkii shaygii la dhacay magdhowgiisii fasalkan aan ku soo jirray wuxuu ahaa yacni waxa lagu magdhabayo shaygii la kala dhacay ee maqsuubka ahaa marka maqsuubkii waa kaan u soo qaybinnay mili iyohe mutaqawim miligii waa kaa nidhi waa wixii la miiso ama la miisaamo isla markaana sanamka uu ku bannaan yahay sida raashinkii oo kale mutaqawimkiina waa waxaan mili ahayn hadaba wuxuu ku yidhi kaasibkii ninkii wax dhacay ayaa shaygii miliga ah ee uu dhacay ayaa wuxuu u raray beled kale oo beledkii ku dhacay aan ahayn qofkii maaliga ahaa ee iska lahaa shaygaa la dhacay wuxuu xaq u leeyahay inuu ku khasbo ninkii khaasibka ahaa inuu u soo celiyo shaygiisii oo uu ku soo celiyo beledkii uu ka dhacay waayahay sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay in uu ka dalbo qiimihii shaygaas uu dhaho shaygaa qiimihiisii ii keen intaad iga soo celinayso si aan kaaga hayo qiimahan waxaa la dhahaa lil xayluulati wuxuu u maadaama shaygii uu iska lahaa ee laga dhacay ee ninkani uu ka hayo oo gacanta na ku dhigin wali ayuu lil xayluulati u qaadanayaa qiimaha wuu u haynaya qiimaha shaygaa wuu u haynaya walidalik mualifku yihi faidaa raddahu haddii maqsuubkii ninkii khaasibka uu soo celiyo raddaha asna qiimihii buu u celinaya marka lacagtii uu ka sii haynaya markii adii keento shaygaad iga dhacday ayaan ana lacagtiisii kuu celinayaa buu leeyahay waaya waayahay xataa hadday masaafada fog tahay inuu ku kalifo inuu soo celiyo ayuu xaq u leeyahy maxaa yeelay cala alyadi maa akhadat xataa tu'addii waa kii xadiidku ahaa kale kharash kasta oo ka dhalanaya dee asagaa shaygan marka horeba dhacay waa lagu leeyahay inuu soo celiyo haddaba haddii shaygii uu kaasibkii uu raray ee miliga ahaa uu ku dhinto beledkii uu u raray ninkan kaasibka wuxuu xaq u leeyahay inuu shayga miligiisii ka dalbo fii ayi lbeladayni sha labada wadan midku kolba doono miligiisi inuu ka dalbo ayuu leeyahay maalan shaygan wuxuu ku dhacay hargeysa wuxuu u raray burco burcu shaygii ku dhintay wuxuu kaga dalban karaa miligii hargeysa wuxuu kaloo kaga dalban karaa burco kolba midkii uu doono ayuu dhihi karaa miligii igu sii ama hargeysa ha kaga qaato ama burca ha kaga qaato haddii haddaba miligii la waaye ka war shaygii mili buu ahaa laakiin miligiisiibaaba la waayeba oo lamaba helinba waaya ama yacni way suuroo weyda in la gaadho marka ayada ah wuxuu ka magdhabayaa ninkan maaliga ah aasibkii wuxuu ka magdhabayaa qiimahan shaygan dhintay uu joogay qiimihii ugu badnaa labada wadan qiimuhu ka joogay kolba midkii badan ayuu ka magdhabanayaa beledkii uu ka soo raray iyo beledkii uu u raray kolba midkii qiimo badan qiimihiisuu ka magdhabanaya hadduu maalan shaygan hargeyse ka mareeyey kun burcana uu ka mareeyey kun iyo ayuu ka magdhabanaya waaya wuxuu idhi walow dafira haddii uu ka helo bilkaasibi ninkii dhacay haddii uu ka helo fii hayri beledi talaf beledkii shayga ku dhintay beled aan ahayn haddii uu kula kulmo uu ka helo fasaxiixu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye in kaana haddii uu yahay laa mu'nata linaqlihi wax kharash haddaysan u sugnaanin linaqlihi maqsuubkii la soo rarayo waa oo ka naqdi sida lacagtii wabeeye falahu wuxuu xaqu leeyahay inuu ka dalbado bilmili asaga oo kale wailaa hadii kale uu kharash u sugnaaday rarkiisii falaa muaalabata bilmili asaga oo kale ka dalban mahay markaa ee bal iskaba dhaafe yuqarimu wuxuu ka magdhabayaa qiimata baladi talaf waddankii uu ku dhintay shaygan qiimaha uu ka marayey wuxuu ku yidhi ninkii maaliga ahaa ee hantida laga soo dhacay ayaa khaasibkii ka soo dhacay wuxuu kula kulmay beledkii shaygan uu ka soo dhacay uu ku dhintay beled aan ahayn shay buu ka dhacay shaygii dabeetana wuu dhintay dabeetana wuxuu kula kulmay beledkii uu ku dhintay beled aan ahayn ayuu kula kulmay marka ayada ah waxaan eegaynaa shaygii dhintay haddii wax kharash ah uusan markaa asagoo kale in la soo naqliyo oo beledkii uu shaygu ku dhintay in laga soo raro wax muunaha aysan aysan lahayn marka ayada ah sida lacagtii webaye maalan shaygan uu dhacay marka horeba naqdi bu ahaa lacag buu ahaa dee beledkaasuu kaga dalbanayaa beledkaas ayuu miligii kaga dalbanayaa oo wuxuu leeyahay beledkan igu si waaya haddii laakiin waxaan uu yahay wax rar u baahan iyo kharash in la soo raro oo maalan wuxuu ahaa raashin raashinkan in la soo raro ayuu baahnaanaya marka ayada ah miligii beledka kaga dalban mahaye ee wuxuu ka dalban karaa marka ayadaa qiimihii shaygaa dhintay uu ka marayey wadankii uu ku dhintay wadankan ay joogaan mooyaane kale ee shaygan uu ku dhintay qiimaha uu ka marayey raashinkaas maalan ayuu ka dalbanayaa wuxuu leeyahy qiimihii c e c waayahay ileen shayga ah waxaa weeye qiimihiisa haddii lagu magdhabayo oo asagoo kale surooweyda waxaa lagu magdhabayaa qiimaha beledka uu ku dhintay marka qiimaha beledka uu ku dhintay ayuu ka dalbanayaa uu leeyahay siin waaya maxaa yeele uu dhaho miligii halkan igu keen oo rar beledkii uu ku dhintayna iga soo rar waxaa ka ratimaysa in mu'no iyo kharash ziyaadaha la saaro ninkii aasibka ahaa darar baa ka ratimaya xadiikuna waa ahaa laa darara walaa diraar wadararu laa yuzaalu bidarar dhibdhib laguma zuuliyo wuxuu ku yidhi walow dafira haddii uu ka helo bilkhaasibi kii wax ka soo dhacay haddii uu ka helo fii hayri baladi talaf wadankii shay uu ku dhintay waddan aan ahayn fasaxiixu muctamadu waxaa weeye annahu shaniya in kaana haddii laa mu'nata wax kharasha inuu u sugnaanin linaqlihi shaygaas yacni soo rarkiisa naqdi sida lacagtii wabeye rarkiisii haddaysan wax muunay kharash u sida lacagtii wabeye falahu marka uu xaq u leeyahy mutaalabatu inuu ka dalbado bilmili shaygaa shay la ah, wa ilaa haddii kale oo markaa muune uu usugnaatay rarkiisii falaa mutaalabata bilmili waxa weye miligii ka dalban mahay marka ayada bal yuqaribu wuxuu ka magdhabanayaa qiimata baladi talaf shaygani meesha uu ku dhintay qiimihiisii wa ama almutaqawimu shaygii la kala qiimaysanayey miyaa fa yudmanu lagu magdhabayaa biaqsaa qiyamihi qiimooyinkiisa kan ugu sarreeya min alkasbi laga bilaabo xilligii la dhacay ila talafi laga gaadho xilligii uu dhintay wa fi litlaafi dilitaankii shaygii la dilo bilaa kasbin ayadoon la dhicin yudmanu waxaa lagu magdhabayaa biqiimati yowmi talafi maalintii uu dhintay qiimaha uu marayey wuxuu mualifku soo tilmaamay miligii xukumkiisii in miligii mili lagu magdhabaya haddii la waayana qiimihiisii oo aqsa alqiyam in lagu magdhabaya qiimihii u sarreeyey ashyaadii waxaa weeye la kala qiimaysanayay wey ka hadda halkuun ku tilmaamaya mualifku wuxuu ku yidhi haddaba mutaqawimka shayga la kala qiimaysten miliga ahayn sida gawaadhidii guryihii waxaa weeye alaabihii kala duwanaa waxyaabaha noocaasa aqsaa qiyamihii qiimahan uu shaygan la dhacay uu marayay qiimihii ugu sarreeyey laga bilaabay xilligii la dhacay ilaa xilligii uu dhintay qiimihiisii ayaa lagu magdhabayaa waa mutaqawimkii haddii uu joogana dabcan asagii baa la celinaya haddii uu dhintay weyaan wax laga hadlay haddii uu dhintay aqsal qiyam ayaa lagu magdhabayaa laga bilaabay xilligii la dhacay ilaa xilligii uu dhintay waaya maalan hadduu shaygan markii la dhacay gaarigan wuxuu marayay markii la dhacay laba kun oo dollar markii uu gaarigani baaba'ayna oo gacantii kaasib ku baaba'ayna wuxuu marayay maalan saddex kun oo dollar oo qiimihii gawaarida kor u kacay marka wuxuu magdhabayaa saddex kun oo doolar baa laga qaadaya laba kun ma aha qiimihii maalintuu dhacay uu marayey gaarigani ku magdhabi mahaye qiimihii waxa weye uu sarreeyey uu gaaray shaygan maqsuubka ah ayuu ku magdhabayaa waay kaasi waa qasbigii haddii ka waran la itlaafiyo shay ayadoon la dhicin waxa weye maxaa lagu magdhabaya maalan neef ayaad shiidhay adoon dhicinba neefkan ayaad shiidhay oo gacantaada ku dhintay alaabba gacantaada ku dhimatay mobil aad haysay oo qofka laska lahaa ayaa gacantaada ku dhintay maxaad ku magdhabaysaa waxaad ku magdhabaysaa biqiimati yowmi talaf maalintii waa shaygani uu dhintay qiimaha uu maryaad ku magdhabaysaa ee aqsal qiyam ku magdhabi maysid haddaba qasbiga iyo talafka ama itlaafka bilaa qasbiga way kala duwan yihin qasbiga had iyo jeer axkaamtiisa waa la adkeeyaa oo ninkan waxa weye haasibka maadaamuu nin daalima yahay oo xaqdarro uu xoolahan ku qaatay waa lagu adkaynaya axkaamta oo aqsal qiyam ayaa laga qaadayaa laakiin itlaaf qofkii haddii uu shay uu gacantiisa ku dhinto asaga oo waxa wey waxba aan yani dhicin markaa qiimihii shaygaa uu maalintaa uu dhintay maraya unbaa laga qaadaya ama mutaqawimi shaygii lakala qiimaysanamya fayudman waxaa lagu magdhabaya biaqsaa qiyamihi qiimooyinkiisa kan ugu sarreeya min alqasbi laga bilaabay xilligii shaygan la dhacay ila talafi laga gaadhay xilligii uu dhintay wa fi litlaafi dilid bilaa asbin ayadoon la dhicin la dilashayna biqiimati ywmi اtalf waxaa lagu magdhabayaa qiimaha maalintii uu sheegani dhintay ama la dilay fain janaa haddii waxyeello u geysto shay oo watalifa shaygii uu dhinto bisiraayatin waxyeelladii uu sababteeda ku dhinto falwaajibu waxaa waajib ah marka ayada alaqsaa qiimaha u sarreeya ayadan sidoo kale wuxuu ku yidhi qof baa qof kale hantidii waxyeello u geystay dabeetana waxyeelladii u geystay ayuu shaygii u dhintay ugu dambayn maalan neef buu ahaa neefkii ayuu nabar u geystay dabeetana neefkiibaa muddo dhaawac ahaa dabeetana neefkiibaa dhintay muxuu ku magdhabayaa wuxuu ku magdhabayaa aqsal qiyam qiimooyinkii uu shaygani soo maray taniyo xilligii nabarkan uu soo gaadhay tani intuu dhimanayey intaa u dhaxaysa labada xilli qiimihii u sarreeyey wuu soo maray ayuu ku magdhabayaa waayahay maxaa yeelay tani waxay shabbahdaa hasbigiibay dhinac ka yar shabbahdaa oo maadaama waxaa weeye itlaaf meeshan uu yimid itlaafkiina uuna hal mar dhicin oo shayga dhimanine waxaa weeye muddo uu jiitamayey muddadaa uu jiitamayey talafkan ayaa qiimihii u sarreeyey oo shaygan gaaay ayuu markaa ku magdhabaya maala neefkan bisha oo kow ah ayuu nabar u geystay dabeetna bisha han iyo tobankeediina dhintay maalintii nabarkan uu soo gaahay neefkan wuxuu marayay maalan konton dolar maalintii uu dhimanayay neefka kan oo kale ah wuxuu marayey siddeean dolar oo qiimihii xoolaha kor u kacay siddeean dolar baa laga rabaa inu ku magdhabo waaya fainjana haddaba hadduu waxyeello u geysto xoolo qof kalu iska leeyahay watelifa xoolihii ay u dhintaan bisiraayatin waxyeeladaas sababteed u dhinto falwaajibu waxaa waajib alaqsa qiimaha usar ayadon sidoo kale walaa tudmanu alkhamru khamradii lama magdhabo walaa turaaqu lagamana daadiyo calaa dimiyin qof dimi ah an yudhira inuu muujiyo mooyaane kan dimigaa ah, shurbaha cabitaankeeda amasabeecaha iibinteeda wa turaddu calayhi waa lagu celinayaa imigii khamrigii laga soo dhacay ama laga soo qaaday waa lagu celinayaa in baqiyat alcaynu cayntii khamriga hadday weli baaqi tahay wakada waxaa la mid ah almuxtaramatu khamrigii xurmada lahaa ayaa la mid ah idaa usibat haddii laga soo dhaco min muslimin qof muslim ah wuxuu ku yidhi haddii qof uu khamri ka dilo oo ka baabi'iyo lama magdhabo si ahaanba ma khamri lama magdhabo dad qof kale khamri ka daadiso ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado ama khamri muxtaram ha ahaado ama khamri aan muxtaram ha ahaado khamri lama magdhabo maxaa yeele xoolo ma ahaba aslan khamrigu xoolo ma aha waa nijaas xaaraan ah waaya marka lama magdhabaya si ahaanba waaya taasi waa mas'alo waxaa kaloo ku yidhi mualifku khamriga qof dimi ah oo gaal ah laga daadin mahayo dimigu waxa wey waa gaalka waddanka islaamka ku nool ee jizyada bixiya dimi la yidhaahdaa khamriga hadduu cabbayo laga daadin mahayo ilaa inuu muujiyo mooyaane cabbitaankeeda ama beeceeda maxaa yeeley qofka dimiga ah waxaa weeye inuu khamriga cabo waa loo ogol yahay bishar inuu qarsado ila asagu waa gaal wuxuuna aaminsan yahay diintiisa inay xalaal ugu tahay diintiisa inay xalaal ugu tahay ayuu aaminsan yahay marka lagu inkiri maayo hadduu gurigiis ku cabayo wayaan laakiin hadduu muujiyo oo shaarica ku cabayo ama uu ka ganacsanayo iibinayo marka ayada ah waxa wey waa laga daadinaya maxaa yaele markaas munkar weeyaan muslimiinta ayuu munkarkii ku faafinayaa taasina waxay noqonaysaa jees-jees uu ku jees-jeesaya islaamka kufrigiisana wuu muujinaya kufrigiisii gaalnimadiisana wuu muujinaya marka taa looma ogolo waa lagu inkiraya haddaba haddii qof dimi ah khamri laga soo qaado asagoo gurigiisa ku haysta maalan khamrigana weli sidiisii uu yahay oo cayntiisii baaqi tahay waa loo celinaya waayahay maxaa de waa kaan soo sheegnay in khamriga loo deynayo qofkaa dimiga ah sidaasoo kale haddii qof muslim ah laga soo qaado khamri muxtaram ah oo laga soo dhaco waa loo celinaya khamriga muxtaramka waa maxa ma khamri xormalaad maqashan weli waaya fuqahadu khamriga waxay u kala qaadaan khamri muxtaram ah iyo hayr muxtaram khamriga aan muxtaramka ahayn waa khamriga marka hore qofkan uu u samaystay si uu khamri oga dhigo casiir buu sameeyey khamri buu rabaa inuu ka sameeyo kaasi waa khamri aan muxtaram hayn qofka waa laga daadin ila waa qof munkar khamri u sameeye laakiin khamriga muxtaramka waxaa weeye waa casiir qofka uu sameeyey oo uu ka rabay maalan inuu khal noqdo khamri ogama jeedinba laa biqasdi alkhamriyati khamrinimo ogama jeedin casiir buu sameeyey cinab dabeetana weel buu ku daboolay khamri buu isku bedelay wuu khamiiroobay khamri buu noqday kaas kole waxaa la dhahaa khamr muxtaram qofkii ogama jeedinba inuu khamri ka dhigay wuxuu doonayey inuu khal noqdo khalna ma noqonayo ilaa marka hore oo khamri soo kadibna uu khaloobaya marka kaas haddii qof muslima laga soo qaado oo dee inuu nadiif iyo reero khamri uusan ahayn waa loo celinayaa ilan asagoo ma jeedin khamri inuu ka dhigay wuxuu uga jeeda khalid uu noqde waayahay wuxuu idhi walaa yudmanu lkhamru khamrigii lama magdhabayo walaa turaaqu lagana daadin mahayo calaa dimiyin dimi laga daadin mahayo ilaa in duhira inuu muujiyo mooyaan dimigaas shurbaha cabitaankeeda oo masabeecaha iibinteedii wturadu calayhi waa loo celinaya qofkii dembiga khamrigiisii in baqiyat alcaynu cayntii khamriga hadday weli baaqi tahay wakada waxaa la mid oo la celinayaa almuxtaramatu alkhamru lmuxtaramatu khamradii xurmaysneed ee xurmada lahayd idaa qusibat haddii laga soo dhacay min muslimin qof muslima waa loo celinayaa walasnaamu asnaamtii wa aalaatu lmalaahi iyo aaladihii lahwiga laa yejibu ku waajibi mahayo fii ibtaaliha burburinteeda shayan waxba walasaxu muctamadu waxaa weeye annahaa aalaadkaas laa tugsaru inaan la jajabinaynin alkasra alfaaxish jajabin foolxun bal hase yeeshee tufsalu waa la kala saarayaa litacuuda siay noqoto kamaa qabla taaliifi intaan laisu keenin laisu dumin ka hor say ahayd fain cajaza almunkiru qofkii inkiraya haddii uu awoodi kari waayo can ricaayati hada alxad tartiibka ama xadkaas ilaalintiisa hadduu awoodi kari waayo limanci saaxibi lmunkari qofkii munkarka u saaxiibka ahaa reebitaankiisa awgi abdalahu markaa wuu burburinayaa aaladii malaahida kayfa tayasara si alla sida ugu fududaata wuxuu ku yidhi asnaamta iyo aalaadka lahwiga waxa wey sida aaladda muusikada iyo wixii la midkaa weeye aalaat almalaahi wax lagu sheegay qofkii haddii uu burburiyo wax ka waajibaya ma jiro maxaa yeelay manfacadeedu waa xaaraan ashyaada marka lacag lama qaabilin karo laakiin wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu inkirayo aalad lahwi sida maalan muusig oo kale ayuu rabaa inuu munkarka uu inkiro ma jejebinay kasri foolxun intuu faash usoo qaato digada ka dhigi mahaye ee wuu kala furfurayaa oo wuxuu ka u soo celinayaa siday ahayd kamaa qabla taaliif intii aan laysu keenin ee laysku rakibin say ahayd ka hor ayuu soo celinayaa uu kala dhigdhigayaa boolba bool ayuu u dhigayaa hadduu doono boolasha qaar buu kala tegaya waxyaabaha qaar dee isleeyahay waa laisku celin karaa waaya ama meel uu ku tuuraya waxaa saa loo yeelina waxaa weeye waxaa weye waxan waa munkar munkarkii zuuli laakiin qofkan hantidii uu lahaa haka jajabinin waaa laga yaba in waxyaaba kale loo isticmaalo qofkan dhinac kale uu oga faa'idaystaa dhici karta aaladan yani ajzaadeeda ama qaybahay ka koobanta haddaba qofku haddii u awoodi karo inuu sidaa u farsameeyo u kala furfuro laakiin hadduu awoodi kari waayo inuu sidaa yeelo oo ninkii munkarka muusikan iska lahaa ayaaba u diido oo ka ceshaday marka ayada ah si alla sidai ugu fududaatay inuu u jajabiyo ayuu u jajabinaya oo qofkii munkarka inkarayay si alla sida ugu fududaato ayuu u jajabinaya hadduu doono faashba ha ku dhufto hadduu doono budh ha ku garaaco ama ul suu doono almuhim inuu munkarka inkiraba muhiimaddu ay tahay waay maxaa yeelay marka ayadaa qofkii waxa weye iska lahaa ayaa waxa weye mufarid oo xadgudbay marka si kasta oo laga zuulin kara ayaa laga zuulinaya wاlasnaamu asnaamtii waalaat اlmalaahi aalaadkii lahwiga laa yajibu ku waajibi mahayo fii ibطaaliha burinteedii shayan waxba walasaxu muctamad waxaa wey annaha aalaadkaas laa tugsal aan la jajabinayn alkasr alfaaxish jajabin foolxun bal hase yeeshee tufsal waa la kala saaraya litacuudi si usoo laabata kamaa qabla taaliif intaan la sukeen keenin ka hor sida ahayd fain cajaza almunkiru qofkii inkirayay munkarka haddii uu awoodi kari waayo ka caajiso can ricaayati hada alxad xadkan oo ah inuu kala furfuro ilaalintiisa hadduu awoodi kari waayo limanci saaxibi اlmunkari qofkii munkarka u saaxiibka ahaa diiditaankiisa ama reebitaankiisa awgeed abdalho markaa wuu burburinaya kayfa tayasara si alle sida ugu fududaata wa tudmanu waa la magdhabayaa manfacatu daari guriga manfacadiisa walcabdi iyo addoonka manfacadiisa wanaxwihimaa labadaa wixii la ah bitafwiidi tagsiin baa lagu magdhabayaa walfawaati iyo tegitaan fii yadin caadiyatin gacan xadgudubtay dhexdeed markaa manfacadii lagu tagsiiyey ama ay ku tagtay waayahay wuxuu ku yidhi guriga manfacadiisa waa la magdhabayaa gurigii la dhacay ama addoonkii la dhacay manfacadiisii waa la magdhabayaa iyo wixii la ah wax kasta oo manfaco sida kitaabkii iyo daabadii iyo wixii la midkaa ah ee manfacada lahaa haddii qof uu dhaco manfacadiisii wuu magdhabayaa haddii uu manfacadan uu tagsiiyo ama manfacadan gacantiis ay ku tagto labadaba magdhabaya marka waxaan rabnaa inaan fahano tafwiid iyo fawaad waxay kale yihiin tafwiid waxaa weeye manfacadii buu asagu oofsadayba gurigii uu dhacay buu degey gaadhigii uu dhacay ayuu fuulay kitaabkii u dhacay ayuu daalacda o akhristay daabadii buu rartay waxaaso dhan waa tafwiid fawaadkuna waxaa weeye gurigii u dhacay muusan degine uu iska xidhan halkaas ku quful lahaa dhowr bilood buu saa u xidhnaa gaadhiga u dhacay meel buu iskaga dhigay iska baarkimay muuna isticmaalin kitaabkii u dhacay meel buu iska dhigay muuna isticmaalin cid isticmaashana ma jirto taasna waa fawaad manfacadii wa iska tagtay iyadoo la isticmaal labadaba wuu magdhab isku si wuu magdhabaya oo waxaa la leeyahay shaygii maalan hadday gacantiisa xataa ku dhinto maalan guri buu ahaa gurigii gacantiisa ku dhintay guriga qiimihiisiina waa laga rabaa ama gaari waa gaarigi baa gacantiis ku dhintay gaarigi waa meel iska yaallaa dhintay gaarigi waa laga rabaa horta inu magdhabo isla markaa gaarigaas muddada oo gacantiisa ku jiray manfacadiisana waa laga rabaa ama ha isticmaalo ama yunu isticmaalin gurigaas muddadii gacantiis ku jiray kiradiisina waa laga rabaa hadday bil ahayd hadday laba bil waa loo xisaabino oo lagu dhufana dhow kiradiisii waa laga qaadayaa maxaa yeelay de shaygan manfacula manfacadiisina wuu dhaafiyey qofkii iska lahaa marka waa inuu manfacadiina u magdhabaa qiimihina waa laga rabaa shaygan dhintay manfacadiisiina ya ujradeeda mushqaayadeedii baa laga rabaa ujradii ama manfacadan maarata isticmaalay amuuna isticmaalin u dayacay mushqaayadeediina waa laga magdhabaya labada waa laga magdhabaya waaya waa haddii gacan xadgudubta ay arrinkaas samayso gacanta xadgudubta waa maxay waa gacantii qofkii kaasibka ahaa wuxuu ku idhi watudmanu waa la magdhabaya manfacatu daari daarta manfacadeedii walcabdi adoonkii wanaxwima wixii la mida ah bitafwiiti tagsiini walfawaati tagitaan ee tagtay fii yadin caadiyatin manfacadaasi ku tagtay gacan xadgudubtay walaa tudmanu lama magdhabo manfacatu lbudci farjiga manfacadiisa ilaa bitafwiitin tagsiin mooyaane wakadaa waxaa la mid ah manfacatu badani اlxuri qofkii xorka ahaa jidhkiisa manfacadiisii aydna lama magdhabo filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku idhi manfacadii budciga tagsiin mooyaan si kale waxa weye loo magadhey maayo addoombuu waxa weeye dhacay addoontaas inuu waxa weeye xumaan ku sameeye mooyaane hadduusan xumaan ku samaynin oo uu iska haye waxa weeye manfacadii budcigeeda ma magdhabayo maxaa yeelay dee manfacada budciga lamana kireeyo waxna ujrale ma ah mushqaayadle ma ah walidaalika asaga haddii uuna tafwiid ku samaynin ma magdhabayo awaad ku magdhabi maayo lakin tafwiid buu ku magdhabaya tafwiidku waa maxay inuu xumaan ku sameeyo addoontii uu soo dhacay maalan marka ayadaa ah mahrulmili ayuu ku magdhabaya manfacadii budciga meherkeedii waaya qof xor ah ayuu soo dhacay ilmo yar oo xor ah ayuu soo dhacay ama qof xoog ah oo dee shaqaysanaya ayuu soo dhacay oo waxa weeye guri buu ku soo xidhay ama uu ku shaqaystay yani manfacada qofka xorka ah tafwiid umaam lagu magadhaba lakin fawaat lagu magadhabo haddii qofkii uusan adeegsanin ama ilmi yar unu ku shaqaysanin ma magdhabay manfacadiisi hataa hadduu ahaa qof shaqeeya manfacadiisii ma magdhabaya laakiin haddii uu ku shaqaystay muddaduu ku shaqaystay ayuu magdhabaya maxaa yeelay qaacidada fiqiga waxay leedahay alxuru laa yadkhulu taxta alyad xor kuma galo gacan hoosteed qofkan waa qof xora addoon ma ah hadduu addoon ahaan lahaa baa la manfacadiisii waa la magdhabayaa manfacadiisii waa lama gdhabaya laakiin xorku gacan hoosteed ma galo xorku waa xor haddii la dhaca waa xor waay hadduuna manfacadiisa ofsanin waxba ma magdhabayo maxaa yeele manaaficdiisu gacantiisa ayay ku jirtaa qofka xorka ah walidaalika lama magdhabayo qaacidana waa ka ahayd alxuru laa yadkhulu taxta alyad walaa yudmanu lama magdhabayo manfacaة اbudci farjiga manfacadiisa ila bitafwiitin tagsiin mooyaane wakadaa saasoo kale manfacaةu badani اxuri qofkii xorkaa badankiisa manfacadiisa waa la mid oo ayadna lama magdhabayo ilaa bitafwiitin tagsiin mooyaane lakiin fawaad lagu magdhabi maayo fi asaxi muctamad haddaan qabanno waidaa naqasa اlmaqsuubu wixii la dhacay haddii uu naaquso oo bikayri isticmaalin adeegsi waxaan ahayn haddii uu ku naaquso wajaba waxaa waajibaya marka ayada ah alarshu kabmo ayaa waajibaya maca alujrati kiradii maceeda wakadaa waxaa la mid ah low naqasa haddii uu ku naaquso oo isku dhimo bihi ay bilisticmaali isticmaalkii hadduu isku dhimo shaygii biambelya thawbu ka ambelya thawba sida maradii inay dugowdo oo kale weeye fi asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkan wuxuu dhacay shay shaygii uu dhacay ayaa maalan addoon buu ahaa oo addoonkii ayaa isdhimay isticmaal la-aan ayuu isku dhimay maalan addoonkii wuu indho beelay waayahay ujradiisana waa la rabaa addoonka intuu hayste arshigiisana waa la rabaa kamihiisi yacnii nusqaantaa ku timid kamaheediina waa la rabaa labadaba waa la rabaa waaya daabba ahayd waxa weye naafowday ama nusqaan baad ku timidoo way caatowday muuna isticmaalina daabbadii waa laga rabaa kiradeedii muddada u haystay isla markaa waxaa laga rabaa arshigii nusqaantii ku timid aha weydnimada labada waa laga rabaa sidoo kale haddii isticmaal uu shaygii ku naaqusana waa u la mid maalan maray ahayd oo maradii buu xidhay markaasi maradii dugowday isticmaalkii bay ku naaqus soo maah ay ku dugowday saddex shay baa laga rabaa maradii inuu soo celiyo waa kow maradii inuu soo celiyo marka labaad waxaa laga rabaa kiradii muddadii marada uu qabay udada uu qabay marada ujratumiligeediina waa laga rabaa waaya mushqaayadeedii marka saddexaad waxaa laga rabaa arshu naqsi nusqaanta marada ku timid ay baaliyooday duugowday taana waa laga rabaa saddex shay ayaa qofkii iskugu darmanaysa qofkii aasibka ahaa wuxuu ku yidhi waydaa naqasa almaqsuuba la dhacay hadduu naaquso oo isdhimo bikayr isticmaalin adeegsi la'aan hadduu isku dhimo wajab alarshu kama ayaa waajibaya maca alujrati mushkaayadda maceeda wakada waxaa la mida low naqasa hadduu isdhimo bihi isticmaalka hadduu isku dhimo biambalya thawo maradii waa inay duugowdo oo kale weeyaan filasaxi muctamada haddaan qabanno faslun fasalkan mualif wuxuu kaga hadlayaa maaligii iyo khaasibkii hadday iskhilaafaan ninkii hantida laga soo dhacay iyo kii wax dhacay hadday isku khilaafaan shayga la soo dhacay intuu ahaa iyo shaygii maqsuubka haddii uu isdhimo wixii lagu magdhabayay iyo waxyaabo kale uu la sheegi doono mualifku wuxuu idhi iddaca ida daca haddii uu sheegto talafahu talafa almaqsuubi qofkii haasibka wuxuu sheegtay maqsuubkii inuu dhintay wa ankara almaaliku kii iska lahaana waa inkira oo waa dafira arrinkaas sudiqa alkhaasibu kii soo dhacay ayaa lagu ramaynaya biyamiinihi dhaartiisa calaa saxiixi muctamad haddaan qabanno faidaa xalafa haddaba hadduu dhaarto haramahu lmaaliku maaligii ayaa ka magdhabanaya filasaxi muctamad haddii aan qaban wuxuu ku yidhi hantibu ninkan haasibkaa soo dhacay dabeetana wuxuu sheegtay hantidii inay dhimatay gacantiisi ay ku dhimatay maaligiina wuu inkaro wuxuu idhi ma dhimanin ee shaygaygii baan kaa doonayaa ii celi midkee loo rumaynaya ma loo rumaynaya mise maalig waxaa loo rumaynayaa haasibkii soo dhacay ayaa lagu rumaynaya dhaartiisa sida saxiixa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa ninka haasibka ah inuu run sheegayo islamarkaana inuu suurooben inuu markhaati u keeno shaygan inuu dhintay marka haddii aynaan rumaynin waxaa ka dhalanaysa in waxa weeye ninkii la xidho oo weliba xabsigi ku waaro maxaa yaele markhaatina ma haysto hadalkiisana maxaa la dhegeysan maayo marka haddii u dhaarto ninkan waxa weeye khaasibka ah waa la dhaarinaya haddii u dhaarto marka ninka maaliga ah wuxuu ka magdhabanayaa shayga bedelkiisi ama mili ha ahaado ama qiimaha hadduu mili ahaana mili hadduu mutaqawam ahaana qiimo ayuu ka magdhabanaya marka ayada ah wuxuu ku yidhi walow ikhtalafa hadday isku khilaafaan maalig iyo kaasib fii qiimatihi shaygii la soo dhacay qiimihiisii awmase fi iyaabi maryihi alatii taasoo cala alcabdi addoonku uu qabay addoonkii almaqsuubi lasoo dhacay awmase fii caybin khilqiyin ceeb khilqiho xagga abuurka ah oo addoonkii ku sugan sudiqa alkhaasibu kii soo dhacayaa lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisa waayahay wa fii caybin xaadiin ceeb dib ka timidna yusadaqu lmaaliku kii soo dhacayaa i muctamad haddii aan qabanno wuxuu ku yidhi maaligii qaasim qiimihii shaygan uu marayey ayay isku khilaafeen oo maalan maaligiina wuxuu sheeganayaa shaygan inuu saddex kun ahaa haaibkiina wuxuu sheeganaya inuu laba kun ahaa oo qiimihii yaraaba had ya jeer qofkan haasibkaa sheeganaya waayahay ama waxay isku khilaafeen maryihii addoonku uu qabay addoonkii uu dhacay yaa iska lahaa haasibna wuxuu yidhi anigaa iska lahaa oo maalintan addoonkan kaa soo dhacaya maryahan muusan qabin ninkan maaligahna wuxuu idhi addoonka iyo maryihiisaba waad iga soo dhacday oo anaa maryaha ama waxay isku khilaafeen ceeb khilqi ah ceebta khilqiga waa maxay yacni addoonkani waxa weeye indhala'aan ayaa lagu arkay dabeetana ninkii kaasibka ahaa wuxuu idhi addoonkan markaan soo dhacay windhala'a ninkii waxa weeye maalig wuxuu idhi ma indhala'ayn ee agtaadu ku indhabeelay intaaba waxaa loo rumaynayaa qofkii kaasibka ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa saddexdaa masaleba masalada koobaad ee waxa wey qiimaha isku khilaafeen ee qofkii kaasibka lagu rumeeyey qiimihii yaraa maxaa yeele alaslu bara'atu dimatihi min aziyaada waxaa asal ah in dimadiisu ay beri ka tahay ziyaadadan alaslu bara'atu dima qiimahan ziyaadada uu sheegana ninka maaliga ah in dimadiisu ay beri ka tahay ayaa asal ah qofka maaliga ahna wax laga rabaa markhaati inuu u keeno qiimaha dheeraadka u sheeganayo ama masalada labaad ee waxa weeye maryaha addoonka la isku qabsaday maxaa yeelay khaasibka ayaa gacanta ku haya addoonkan iyo maryaha uu qababa marka gacantaasina waxay tusinaysaa milki inuu maryaha iska leeyahay ama masalada saddexaad ee waxa weeye laisku khilaafay ceebta khilqiga ah ceebtani waxa weeye waa ceeb khilqiga waa ceeb dib ka timid waxa weeye marka ayada ahaa maxaa yeele alaslu alcadam waxaa asal ah ceebtani inayna dib ka imaanin baa asal ah marka qofkan waxa weeye maaliga addoonka laga soo dhacayna markhaati wuu keeni karaa caddayn wuu u keeni karaa hadduu doono inuu addoonkani markii uu hayey uusan indha la'ayn marka saddexda masale waxaa lagu rabaynaya khaasibkii laakiin ceebtu hadday tahay ceeb xaadi ah oo maalan wuxuu yidhi ninkani wuxuu ahaa nin gacan go'an ninkii waxaa dhahaya khaasibka ahaa markaan soo dhacay buu gacan go'naa ninkani wuxuu yidhi maye agtaaduu ku gacan beelay marka ayadaa maaligii ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa yeelay masaladan u fiirso waa ceeb xaadi ah tii ceeb waxay ahayd khilqi ah ceebtan xaadidka ah ee dib ka timid de waxaa weeye alaslu assalaama yani sida haalibkii asalka ah waxa weeyaan addoonkan inuu bad qabay oo nabad qabay ayaa asala saas in addoomuhu marka waxaa lagu rumaynaya qofkii maaliga dhaartiisa xaaladan ayadaa ah walow ikhtalafa hadday isku khilaafaan fii qiimatihi qiimati almaqsuubi shaygii la kala dhacay qiimihiisa aw mase fi hiyaabi maryihi allati taasu cala alcabdi addoonku u qabay cala almaqsuubi lasoo dhacay aw mase fii caybin cayb caybtaasoo khilqiyin abuur ah sudiqa waa lagu rumaynaya alkhaasibu kii soo dhacay biyamiini dhaartiisa wa fii caybin cayb xaadiin oo dib ka timid yusadiq waxaa lagu rumaynaya almaaliku kii waxa weeye hantida iska laha laga soo dhacay biyamiini dhaartiisa fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow raddahu haddii uu soo celiyo maqsuubkii naaqisa alqiimati asagoo qiimihiisii uu isdhimay lam yalzamhu shayun waxba kuma waajibayo masaladan waxaa weeye nin baa wuxuu dhacay maalan neef neef ari u dhacay neefkaa markii u dhacay wuxuu marayey boqol dollar oo arigu markaa qaalib u ahaa dabeetana lix bilood kadib ayuu neefkii soo celiyey isagoo sidiisii ah laakiin qiimihiisii baa hoos u dhacoo arigoo dhan baa qiimihiisii hoos u dhacay maha shaygan inuu qiimihiisii isdhimay maaha ee qiimihii adhigu marayay ayaa hoosu dhacay oo wuxuu noqday konton doollar markaa maraya laakiin wax ceebuu u geystay ma jiro waa sidiisi bixaalih marka ayada ah ninkan khaasibkaa waxba laga dooni mahayo wax ku waajibayana ma jiro maxaa yeele shayga sidiisiibuu ku soo celiye waxa isdhimay waxa weeye waa dadka jacaylkay u qabeen waxa weeye xoolahan oo kale ama ashyaadan dee noocan la kala dhacay marka raqabaatu naas baa isdhintay laakiin shaygiis ma dhimin dadka waxa weye yani shayga kolba marna way doonayaan oo qiimo badan bay ka bixinayaan marna ma doonayaan raqbadii ayaa yeeranayso shayga uu qiimihiisii hoos buu dhacayaa marka taa shaqo kuma leh waxa weye dhicitaankii wuxuu ihi walowraddu hadduu soo celiya naaqis alqiimati asagoo qiimihiisii uu dhiman yahay lam yalzamhu shay waxba ku waajibi mahayo walow qasaba haddii uu dhaco thawban maro qiimatuhu qiimihiisu yahay casharatun toban oo fasaarat maradii ay noqoto biruksi rakiisnimo sababtee dirhaman dirham ay noqoto uma dabeetana labisa uu xidho oo fasaarat maradii ay noqoto nisfa dirhamin dirham niskii oo faradoo dabeetana uu soo celiyo lazimu waxaa ku waajibaya khamsatun shan baa ku waajibaysa wahiya shantaasina qistu taalifi kii wixii uu qayb weeye min aqsa alqiyami qiimooyinka kii ugu sarreeyey wuxuu ku yidhi qof wuxuu dhacay maro maradaha qiimaheedun wuxuu ahaa dabeetana maradii ayaa raqiistay isagoon isticmaalinba way iska raqiistay waxay noqotay hal dirham meeshii tobanka ahayd bay hal noqotay waaya dabeetana wuu xidhay maradii haddana way sii raqiistay waxay noqotay nisfa dirham xidhashada sababteedii bay nis kale ay weyday oo waxay noqotay nisfa dirham dabeetana wuu soo celiyey marka ayada waxaa ku waajibaysa buu yidhi shan oo shanta maxay u waajibaysaa waa qisda taalif maxaa yeelay shaygan mar marada markood waxay maraysay toban soo ma ah dabeetana qiimaheedii baa isdhimo waxay noqotay hal dirham dabeetana wuu xidhay markuu xidhay ayaa qiimaheedii uu waxa wey dirhamkay maraysay haddana nis noqotay marka aqsal qiyam qiimihii ay maraysay oo ahaa toban niskii baa laga qaadaya oo ahaa shan qiimahay maraysa marka u horreysa oo toban ma ahayn niskiisii ayaa laga qaadaya oo ah waxa weeye an ah eg haddii soo celin lahaa iyadoo dirhamkaa maraysa u fiirso waxba lagama qaadan maxaa yeele de marka asgu muuna isticmaalin qiimaheedii maa raqiisay laakiin markan uu xidhayso qiimaheedii nis ma noqonin oo dirhamkii niski ma noqonin waayo niskaas aqsal qiyam ka xisaabi tobankii ay maraysay marka hore niskiisu waa maxay waa an antaasaa marka laga qaadaya wuxuu ihi walow asab hadduu dhaco oban maro qiimatu qiimihiisu tahay caharatun toban fasaaratay ku noqotay binuqsi raqiisnimada sababteeda dirhaman dirham ay ku noqotay uma dabeetna labisa uu xidho fasaarata ay noqotay nisfa dirhamin dirham niski oo faradow dabeetna uu soo celiy lazima waxaa ku waajibaya markaa khamsatun shan baa ku waajibaysa wahiya shantaasina waxa weye qistu taalifi kii intii dhimatay wixii uu qayb ah min aqsa alqiyam qiimooyinkii ugu sarreeyey qultu qaala nawi imaam nawi wuxuu yidhi raximah اllahu tacala walow hasaba haddii uu dhaco khufayn laba khuf qiimatuhumaa qiimahoodu uu yahay casharatun tobanoo fatalif axaduma midkood uu dhinto oo warad alaakhara kii kale uu soo celiyo wa qiimatuhu asagoo qiimihiisu uu maraya markaa dirhamaan laba dirham aw amase atlaf axaduma midkood uu dilo hasban xaaluu yahay mid lasoo dhacay aw amase fii yaddi maalikihi maaligiisa gacantiisa uu ku dilo amaaniyatun sideed baa ku waajibaysa fil asaxi muctamad hadday aan qabanno wallahu aclam wuxuu ku yidhi wuxuu dhacay beer khuf ah khufku waa un kaba la xidhan jiray oo sida kabaha buurka oo kale ahaa oo la masixi jiray khufkii labada xaba ka koobnaa ayaa qiimihiisu wuxuu ahaa markii uu dhacayay toban dabeetana labadii kabood mid ahaan baa dhintay oo la waaya kii kaluu soo celiya isagoo qiimihiisu yahay markaa labo dirham waayahay marka ayada ah haddii xataa uu gacantiisa ku dhintana waa uu la mid ama uu ka dilo isagoo gacantii qofkii maaligaas ku haya labadii kabood mid uu ka tuuro maala ama uu ka fakiyo ama uu ka xumeeyo waa un isku midun xukumku marka ayada waxaa ku waajibaysa sideed sideed maxay u waajibaysaa ilan labadan kabood marka hore waxay marayeen toban soo maaha an waa kabtii la tuuray ama la waayey qisdigeedi weeye waa an tanna waxa wey way joogtaa laakiin qiimaheedii baa isdhimay oo meeshay shan mari lahayd ayaa waxay noqotay maxay labay noqotay saddexdaa waa kala tegitaankii labadii kabood ay kala tageen labadii kabood maadaama ay kala tageen ayaa mid keliya soo hadhay middaa keliya cidna wa ku marka qiimaheedii ayaa isdhimay wuxuu noqday labo saddexdaasna waxa waa maadaama labadii kabood ay kala tageen ayaa lagu magdhabaya marka saddex lagu daray an sideed sideeddaas marka laga rabaa wuxuu uhi walow hasaba hadduu dhaco khufayni laba kabood oo qiimatuha qiimahoodu yahay casharatun tobanoo fatalif axaduha midkood uu dhinto oo waradda alaakhara kii kale uu socday waqiimatu qiimihiisa isaguu maraya markaa dirhamaan laba dirham oo mase atlafa axaduhumaa labadii kabood mid ahaan uu dilo hasban dhicitaan uu ku dilo oo mase fiyadii maalikii qofkii iska lahaa gacantiisa uu ku dilo lazimahu amaaniyatun sideed baa ku waajibaya fil asaxi muctabad haddaan qabanno wallahu aclam walow xadaa hadduu yimaado naqsu nusqaani hadday timaado nusqaantaasoo yasri u gudbaysa ila talafi dhimasho bian jacila alxindata waa inuu maalan qabandadii ka sameeyey hariisatan hariisad faka taalifi sida shay dhintay umuu markaa shaygani la yahay wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya ruddu wuu soo celinayaa maca arshi naqsi nusqaantii kamaheedii asagoo ay la socoto wuxuu ku yidhi haddii la dhacay maqsuubka ahaa nusqaani ay ku timaaddo nusqaantaana ay sababayso shaygani inuu dhinto sida maalan oo kale qabandidii ayuu wuxuu ka sameeyey hariisad de markaa shaygaasi wuxuu la mid yahay sida shay dhinte oo kale qabandidii buu soo dhacay dabeetana qabandidii wuxuu ka sameeyey hariisad hariisaddu waa waxyaabo isukan keenay oo laisku dardaray oo dabeetana waa la karinaya shaygan haddii aan la cunin wuu dhimanayaa de muddo yar buu joogaya marka maadaama marka hore qabandi la kaydin karoo keed gelaysa ee haddana ay noqotay hariisad aan keed gelaynin markaa shay taalifah ayuu la mid yahay la dhihi maayo hariisadii soo celiye waxaa leeyahy qabandidii qabandi la mid ah magdhow markaa shay taarifuu la mid yahayoo waxa weeyaan wuxuu magdhabayaa shaygii maqsuubka ahaa miligiisii hadduu mili leeyahay hadduu qiimo leeyahayna qiimihiisii waaya qowl baa wuxuu leeyahay maya ee shaygii noocaas ahaa ayuu soo celinaya arshu naqsigiina wuu bixinaya hariisadan qiimaheedii wixii isdhimay markii loo fiiriyo qabandidii laga sameeyey ayuu markaa u magdhabaya ayuu leeyahay qowlkan kale laakiin sida muctamadka ah waxa weya shayga miligiisii ayuu magdhabaya maadaama shaygiiba uu bedelay oo ka dhigay shay aan kayd galaynin oo marka dambe dhimanaya walow xadaa hadday timaado naqsa nusqaan ay ku timaado shaygii la kala dhacay yasri nusqaantaasoo yasri u tallaabaysa u gudbaysa ila talafi dhimasho shaygii maqsuubkaa uu dhinto uu dambayn ban jacala kaan jacala waaba inuu ka yeela alxindata qamandida hariisatan hariisad uu ka yeelae fakataalifi sida shay dhintay muu sheegi lamid yaha markaa miligiisii ama qiimihiisii ayaa lagu magdhabaya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maya ee yarudduhu shaygan uu u bedelay ayuu celin doonaa maca arshi naqsi nusqaantii kamihiisii iyadoo la socoto walow jana almaqsuubu addoonkii lasoo dhacay haddii uu waxyeello geysto oo fatacalaqa marka uu ku tacalluqo biraqabatihi raqabadiisii maalun xoolo lazima alkhaasiba kii soo dhacay waxaa ku waajibaya takhliisu inuu ku badbaadiyo bilaqali kolba kii yar min qiimatii qiimihiisii walmaali xoolihii faintarifa fii yaddii gacantiisii haddii uu ku dhinto addoonkii sidaa ahaa haramahu lmaaliku maaligii ayaa ka magdhabanaya qiimihii addoonka walilmajniyi calayhi kii waxyeelada loo geystana wuxuu xaq u leeyahay takhriimuhu inuu ka magdhowdo ninkii khaasibka ahaa waxyeeladii loo geysta xaqeedii wa an yatacallaqa inuu ku tacalluqo oo ku dhego bimaa akhadahu maaliku maaligii wuxuu qaatay uma dabeetana yarjicu maaliku maaligii ayaa wuxuu kula noqon doonaa cala alhaasibi haasibkii wixii laga magadhabay waayahay walow radda alcadda addoonkii hadduu u celiyo ila lmaaliki qofkii iska lahaa fabiica dabeetana loo iibiyey fi ljinaayati waxyeeladii rajaca almaaliku maaligii ayaa kula noqon doona bima akhadahu wixii uu qaatay almajniyu calayhi kii loo geystay cala alhaasibi kii ah ee ka dhacay ayuu kula noqon doonaa wuxuu ku yidhi adoon ayuu qof dhacay dabeetana adoonkii la dhacay maqsuubka ahaa ayaa waxyeello geystayoo qof kale ayuu nabar ku dhuftay waaya dabeetana raqabadiisii waxaa ku tacalluqay maal macnaheedu waxaa weeye in adoonkan sayladda la geyn doono loo iibin doono waxaa weeye waxyeelladaas uu geystay waayahay marka markay sidaa tahay qofkan khaasibka ah waxaa laga rabaa in uu soo fakiyo soo badbaadiyo addoonkaas oo ku badbaadiyo labo midkii kolba yar qiimihiisa iyo waxa weye maalkaa raqabadiisa ku tacalluqay waxyaaladaa u geystay addoonkan xaqeedii iyo addoonka qiimaha uu joogo kolba midkii yar ayuu ku soo fakinayaa addoonkii hadduu qiimihiisi uu yaryahay addoonkana qiimihiisii muu siinayaa waxa weeye qofkii waxyeelada u geystay haddii waxyeeladu qiimaheeda uu yaryahayna ama xaqeeda u yaryahayna xaqeedii buu bixinaya kolba midkii yar maxaa yeelay inta in ka badan laguma leh haddii dee yacani xaqa waxyeeladan u geystay ay yar tahayna dee waxaa ka badan xaqaa laguma leh haddii addoonka qiimihiisa uu yaryahayna dee addoonkan in loo iibiyo may ahayd addoonkii qiimihiisana bixi wax intaa ka badan laguma leh qofkii khaasibka ahaa asagaana laga rabaa la socod arrintan hadda waxyeelada asagu muna geysan addoonkaa geystay laakiin waxaa addoonkaas yani intuu gacantiisa ku jiro uu geysana asaga laga rabaa ee mag ah waaya addoonkii caynkaas ahaa ayaa gacantiisii ku dhintay oo iskiibu u dhintay qofkii maaliga ahaa ee addoonka iska laha horta wuu ka magdhabanaya wuxuu leeyahy addoonkayga qiimihiisii isii aqsal qiyam buu ka qaadanaya qofkii waxyeelada loo geystayna asna sidoo kale waxyeeladiisii xaqeediibuu ka magdhabanaya ninkan haasibka ah laba magdhow waa ku kulmay u fiirso waayahay oo marka wuxuu ku magdhabanaya la soco qofkan majni calayhiga ah kolba kii yar qiimaha addoonka iyo xaqiisii waayahay u fiirso had iyo jeer baabal qasb markaan joogno haasibkan qofkan wax dhacay had iyo jeer axkaamta waa lagu adkeynaya maxaa waa qof daalim ah oo xadgudbay naxariis ma istaahilo waayahay qofka majni calayhiga haddaba uu ka magdhaban karaa ninkan haasibka ah waxyeelada addoonkaasi uu geystay addoonkaa dhintay waxaa kaloo xaq u leeyahay qofkan maaligaa ah xaqan uu qaatay addoonka qiimihiisii uu qaatay inuu ku dhego u dhaho niyow addoonkan qiimihiisii lagu siiyey xaq baaban ku laha waxyeeladan ii geystee waxa wey xaqayga iga siiye lacagtan lagu siiyey dabeetana haddii uu sidaa ku bixi ninkii maaliga ahaa ee addoonka laga soo dhacay uu ninkan siiyo waxa weeye waxyaalada loo geystay xaqiisii wuxuu kula noqon doonaa ninkii khaasibka ahaa oo asla dhowaan uu kula laaban doono o doono wuxuu dhihi doonaa lacagtii aad siisay xaq qof kale ayaa ku tacalluqo oo addoonkii geystay ah walidaalik intii aan ka bixiyey lacagtii iisoo buuxi oo iisoo dhammaystir waa fahamtay sooma haddii haddaba addoonkii uu soo celiyo ninkii khaasibka ah addoonkii muuna dhimanin uu soo celiyey ninkii maaligahabu u soo celiyey asagoo on aan ka bixinin dabeetana ninkii waxa wey waxyeelada loo geystay ba addoonkii ku dhegay addoonkiiba loo iibiyey waxyeelladii ninkan maaliga ah marka uu bixiyo xaqii waxa weye ninkan waxyeelada loo geystay wuxuu kula noqon doonaa intii uu bixiyey in la mid ah ayuu ninkii khaasibkaa kula noqon doona u dhihi doonaa waxa weye addoonkii waxyeelada geystay markuu gacantaada ku jiray waan iibiyey xaqiina waan ka bixiyey intaas intaasu xaq u ahaa markaa intii ii soo celi annaga waaya wuxuu ku yidhi walow jana almaqsuubi addoonkii la dhacay hadduu waxyeelo geysto oo fatacallaqa biraqabati raqabadiisa ku tacalluqa maalun xoolo lazima alkhaasiba kan dhacay waxaa ku waajibaya takhliisi inuu soo fakiyo bilaqali kolba kii yar min qiimatii qiimati cabdi addoonka qiimihiisa iyo walmaali xoolaha waxa weeye lagu yeeshay waxyeelada lagaga yeeshay faintelif haddaba hadduu ku dhinto addoonkii fiyadihi yadi alkhaasibi kii soo dhacay gacantiisa aramahu waxaa ka magdhabaya aasibkii almaaliku kii adoonka iska lahaa ayaa qiimihiisa ka magdhaban doona walilmajniyi calayhi kii waxyeelada loo geystan wuxuu xaq u leeyahay tariimuhu tariimu aasibkii inuu ka magdhowdo aqii waxyeelada loo wa an yatacalaqa sidoo kale inuu ku dhego aq u leeyahay bima akhadahu maaliku maaligii wixii uu qaatay oo waxaw qiimihii addoonka ah uma dabeetana yarjicu maaliku maaliku wuxuu kula noqon doonaa cala alkhaasibi kii waxa weeye addoonka ka soo dhacay ayuu wixii uu ka qaatay ninkan waxyaalada loo geystay kula noqon doonaa walow radda alcabda addoonkii hadduu u celiyey ilmaalikii iska lahaa oo fabiica loo iibiyey fi ljinaayati waxyeeladii rajaca almaaliku maaligii ayaa kula noqon doona bima akhadahu almajniyu calayhi kan waxyeelada loo geystay wixii uu qaatay cala alkhaasibi kii ka dhacay addoonka ayuu kula noqon doonaa walow hasaba haddii uu dhaco ardan dhul oo fanaqala turaabaha caradeedii uu raro iyo ciiddeedii ajbarahu maalik kii ayaa ku khasbi doona calaa raddihi ciiddii soo celiyo aw mase raddi milihi mid la mida inuu soo celiyo wa icaadati lardi dhulkii ku soo celiyo kamaa kaanat si ahaan jirtay walinaaqili kii carada raray ee aasibka uu xaqu leeyahay araddu asna ciiddii iska soo celiyo wain lam yuaalibhu maaliku kii milkiilaha xataa hadduusan ka codsanin in kaana waa haddii uu yahayse in kaana lahu haddii uu usugnaado weeye ninka naaqilka ah fiihi celinta uu soo celinaya haradun ujeed wailaa haddii kale uusan ujeed ka lahayn asagu falaa yaruddu ciiddaa soo celin maayo bilaa idin asagoo loo fasixin fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayuqaasu bimaa dakarnaa wixi aan soo sheegnay waxaa looga qiyaas qaadanayaa xafrulbiiri ceelka qoditaankiisa iyo wadamiha aasitaankiisa wuxuu ku yidhi qof baa qof kale wuxuu ka dhacay dhul dabeetana dhulkii ayuu ciiddii ka raray ciiddii ayuu ka raray oo waxa weeye iska rogayaal buu u keenay oo iska rogadiibuu kaga raray ciiddii intaasoo lowdh buu ka raray dabeetana dhulkii buu soo celiyey ninkii maaliga ahaa ee dhulkan iska lahaa wuxuu xaq u leeyahay ninkan khaasibka inuu ku khasbo inuu caradii uu meesha ka inuu soo celiyo waa haddii caradii markaa ay weli taallo oo la helayo haddii caradaasi ay baaba'dayna ama daad uu qaaday ama si kale ay u dhimatayna waxa weye mid la ah ayuu soo celinaya dhulka ku soo celinaya isla markaana wuxuu ku khasbaya dhulkii inuu siduu ahaa ku soo celiyo uu simo oo waxa weeye suu ahaan jiray uu ku soo celiyo godadkii iyo meelihii sarsare iyo waxaaso dhan uu ka baabi'iyo waaya ninkan naaqilka ah ee ciidda meesha ka raray xaq ma u leeyahay inuu ciiddii soo celiyo xataa hadduusan ka dalbanin ninkan maaliga ahaa xaq buu leeyahay laakiin waa haddii markaa ujeed uu ka leeyahay ciidda uu soo celinayo maalan haddii dhul uu isagu iska lahaa ciiddii u raray oo ciidda maalan ciidhi ku keentay wuu iska soo celin karaa oo dhulkii uu soo celiyey ee uu dhacay markii hore uu ku soo celin karaa ciiddiisii waaya ama maalan shaaric buu u raray oo shaaricii baa laga dacwoodo waxaa la yidhi ninkan shaaricii buu ciid ku soo shubay marka wuu ka rari karaa oo ninkan dhulkiisi uu ku celin karaa asagoon ka fasax qaadanin waa hadduu markaa ujeed leeyahay laakiin hadduusan ujeed ka lahayn soo celintan markaa xaq umale inuu soo celiyo ayadoon loo fasixin maxaa yeele taas waxaa ka dhalanaysaa inuu qof kale milkiisa ku tasarufayo asagoon loo fasixin dhulkiibu mar labaad ciiddii ku soo daabulaya de waxa marna ciidda ka rar marna ciidda ku soo rar dhulkan adeer melihide dee bannaankaa ka mar haddaan lagaa codsan lagu dhihin ciiddii ku soo celi waxa weeye waxba ha ku soo celini taa waxaa la midu kuli oo looga qiyaas qaadanaya masaladan soo tilmaanay ceelka qodaalkiisa iyo aaskiisa buu dhacay ceel buu ka qoday ceelkaas haddii markaa ciiddiisii ay baaqi tahay oo la dhaho ceelkii aas oo sidiisi ku soo celi oo weeye dhulka sin waxaa waajibka ah markaa inuu simo haddii ninkii maaliga u ka dalbado waaya ciiddiisi inuu soo celiya waajib ku ah haddii laakiin ninkii maaligaha uusan ka dalban asna uu ujeed ka leeyahay aaskii inuu ceelkii iska aaso markaa wuu aasi karaa lakin hadduusan ujeed ka lahayn oo ninkii maaligahan uuna ka codsanin asna ujeed uusan ka lahayn aasitaanka ceelkan markaa xaq umale inuu hee dhulkii ceelku ka qoday inuu aaso maxaa yeele tasaruf fi milki alkhayr bay noqonaysaa wuxuu ku yidhi walow asaba haddii uu dhaco ardan dhul oo fanaqala turaabaha ciiddeedii dabeetana uu raro ajbarahu maaliku ninkii dhulka iska lahaa ayaa ku khasbi doona calaa raddihi ciiddii inuu soo celiyo raddi milima ciiddii mid la mid ah wa icaadati lardi iyo dhulkii inuu ku soo celiyo kamaa kaanad say ahaan jirtay walinaaqili kii ciidda raray wuxuu xaq u leeyahay araddu inuu ciiddii soo celiyo wain lam yualibhu lmaaliku qofkii iska lahaa waxa weye dhulka hadduusa xataa ka dalbanin in kaana lahu fiihi qaradun waa haddii ujeed u ka lahaa soo celintaas ilaa haddii kale usan ujeed ka lahayn falaa yaruduu soo celin mahayo bilaa idnin fasax fil asaxi muctamad haddaan qabano wayuqaasu waxaa looga qiyaas qaadanaya bimaa dakarnaa wixii aan soo xusnay xafrulbi'ri ceelka qolaalkiisa iyo wadamiha aaskiisa waidaa caada alarda dhulkii hadduu ku soo celiyo kamaa kaanad say ahaan jirtay oo walam yabqa naqsu nusqaanayna ku soo hadhin walam yabqa naqsu nusqaanayna soo hadhin falaa arsha wax kabitaana marka ayada ma jiro laakiin hase yeeshee calayhi calى اaasibi kii dhacay waxaa waajib ku ah ujraة اmil ujraة اmil baa laga rabaa limudati اcaadati muddadii soo celinta wain baqiya naqsu nusqaan hadday soo hadhana wajaba waxaa waajibaya arshuhu naqsigaas kamihiisii macaha maca alujrati ujrada maceeda wuxuu ku yidhi qofkii dhulka dhacay haddii uu markaa dhulkii simo oo dhulkii sidiisii ku soo celiyo oo wax nusqaana dhulkii aysan ku imaanin wax kamaoo markaa laga raba ma jiro maxaa wax waajibinaya sababaya ama keenaya kabmahaas ma jiro kabmaha lagu sheegayna waxa weyaan inuu waxa weya lacag bixiyo waxa wey magdhow ah laakiin waxaa laga rabaa buu idhi ujratulmiri yacni dhulkaa inta lagu karen lahaa dhulkaasoo kale inta lagu karen lahaa wax la mid ah inuu bixiyo muddadii dhulkan uu waxa weeye ciidda ku soo celinayey ee uu simayey ujratulmirigeedii baa laga rabaa maxaa yeelay dee dhulkii waxa weye asaga gacanta ku hayo oo waxa weye ninkii iska lahaa ayuu ka xayiray dhulkii muddada uu ka xayiray maalan bil hadday ahayd bisha kiradii dhulka ayaa ku socoto waa laga rabaa inuu iska bixiyo ninkan haasibka ah intaa dhulkaa uu waxa weeye sidiisii kusoo celinayo haddii laakiin nusqaani dhulkaasi weli baaqi ay ku tahay markii uu soo celiye kadib waxaa waajib ah inuu ujradiisiina bixiyo intaa dhulka uu simayey sidiisii kusoo celinayey ciidan uu ku soo celinayay isla markaa wuxuu raacinayaa waxa weye kamihii uu dhacay kamihiisii ayuu raacinayaa walow asaba zaytan haddii uu saliid dhaco wa naxwahu wax la ah, oo aklaahu uu karkariyo saliiddii fanaqasat caynuhu dabeetana saliidda caynteedii ay naaqusto duuna qiimati laakiin qiimaheedii uusan naaqusin oo isdhimin raddahu saliiddii wuu soo celinaya walazimahu waxaana ku waajibaya milu daahibi intii isdhintay wax la wain naqasat alqiimatu qiimihii hadduu isdhimo faqad oo keliya lazima waxaa ku waajibaya alarshu kabmo wain naqasataa cayntii iyo qiimihiiba haddii labadu wadan isdhimaan harima daahiba intii tagtay waxa weye wuu magdhabayaa waradda albaaqiya intii soo hadhayna wuu soo celin doonaa maca arshii asagoo kamihiisii la socdo in kaana waa haddii uu yahay naqsu lqiimati qiimaha nusqaamidiisii agara mid badan wuxuu ku yidhi qof baa wuxuu dhacay saliid ama wax saliid la ah, sida subagii iyo waxyaabaha caynkan oo kale oo dhan baa la mid qiyaas ah qaadanaya saliid buu dhacay maalan saliiddaasi waxay ahayd laba kiilo dabeetana saliiddii buu kerkeriyey cayntii saliidda ayaa isdhintay qiimaheedii laakiin isma dhimin masladan saddex suura leedahay marna cayntii saliidda isdhimaysa qiimihii isma dhimayo marna qiimihii baa isdhimaya cayntii isma dhimayso marna labadaba way isdhimayaan saliiddiina way isdhimaysaa qiimaheediina wa isdhimayaan saddexdaa suura ayaa maslada ka baxaysa marka kaba soo qaad saliiddani waxay ahayd laba kiilo qiimaheedana wuxuu ahaa laba doolar waaya wuu kerkeriyey markuu kerkeriyey kadib ayay isdhintay oo caynteedii baa naaqustay laakiin qiimaheedii ma naaqusin maalan waxay noqotay kiilo iyo badh markuu kerkeriyey nuskiilaa meesha ka baxay oo dabkii uu laqay dabkii baa qaaday laakiin qiimaheed isma dhibin karkarintaas ayaa qiimaheedi wax ku darto waxay noqotay labadii doolar sideediiba qiimaheed ismaba dhibinba marka ayada ah horta saliiddii wuu soo celinayaa intii ay isdhintay ee nuskiilaha haydna wuu soo celinayaa laakiin wax qiimo laga rabo ma jiro ilaan qiimihii ismaba dhibinba asagu e haddii laakiin qiimihii isdhimo oo qiimaha keligii baa isdhimay laakiin saliiddii isma dhimin saliiddii u waa labadii kiilo isma dhimin laakiin qiimaheedii baa isdh waxay noqotay hal dolar markii la karkariye kadib wuxuu bixinaya haddaba qiimihii isdhimay u bixinaya halkii dolar buu bixinaya caynteediina uu soo celinaya iyadoo karkarsan waaya haddii cayntii iyo qiimihii u isdhimay ka war oo saliiddii waxa weeye labada kiilo ahayd waxay noqotay kiilo qiimaheediina wuu isdhimay oo waxay noqot kiilo baa soo hadhay wuxuu noqday wax ka yar hal dolar maalan wuxuu noqday nus dolar oo kale ilan halkii kiilo wuxuu marya hal dolar soo ma nus dolar buu noqday marka ayada waxaa laga rabaa intii isdhintay horta saliidda inuu dhammaystiro kiilo baa isdhintay soo maha kiilooyinkan qiimahan isdhimayna naqsiga qiimaha isdhimay hadduu ka badan yahay naqsiga caynta marka ayadna waxa weya nusqaantii wuu dhamay buuxinayaa oo maalan hal kiilaa soo hadhay baan nidhi soo maha markuu karkariyey halkii kiilo qiimaheed muxuu noqon nus dolar marka waxa laga rabaa inuu soo celiyo kiilo saliid ah iyo nus dolar waatahate soo maaha kiilogana waa kooligiis dhimay nus dolarkana waa qiimihii halka kiilahe soo hadhay ee iska dhimay weyaan laakiin halkan kiilahe soo hadhay haddiiuna qiimihiisi isdhimin oo hal dolar uu marayo marka maxa laga rabaa hal kiilon inuu buuxiyo dhammaystiro ilayani markaa qiimihii ma nusqaamin waa yahay walasaxu muctamad waxaa weeye ana siman cayilkii laa yejbur inuusan kabaynin naqsahu zaalin weydnimo nusqaanteed weydnimadaasoo qablahu ka horreeyey wa anna tadakura sancatin farsamo xusushadeed nasiyaha uu hilmaamay addoonkii waxwey la dhacay yejbur inuu kabayo annisyaana hilmaankii wa tacallumu sancatin farsamo barashadeed laa yejburu ma kabayo nisyaana ukhraa mid kale hilmaankeed qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan wuxuu ku yidhi qofkani wuxuu dhacay maalan neef shilis buu dhacay dabeetana neefkii shislaa ee cayiloona ayaa abaar baa ku timidoo weyd buu noqday dabeetana barwaaqaa la helay roobkii baa da'ay neefkii haddana wuu naaxay dib buu u naaxay neefkii asagoo naaxsan ayuu soo celiyey lakiin weyd baa ka horreyy soo maa intuu dhacay laba shay buu soo maray laba xaalo marna wuu weydoobay marna hee wuu naaxay soo maa marka hor asagoo naaxsan buu soo dhacay marka ayada ah simankan cayilkan dambe ma kabaya cayilkii hore maxay labada cayil de isku mid maaha cayilkii hore ma kabayee waxa weeyaan waxaa laga rabaa in uu waxa wey nusqaantii ku timid inuu markaa weydnimadii ku timid inuu kabo ayaa laga rabaa oo qiimihii uu bixiyo harxuu kugu miaaliy wuxu uhi ka anqasaba jaariyatan samiinatan addoon naaxsan buu dhacay oo fahazulat cindahu abtiisii ku weydowday weyd ku noqotay uma saminat cindahu dabeetna agtiisay ku cayishay oo facaadat alqiimatu qiimihii sidiisii ayuu ku soo laabto qiimihii ismaba dhiminba fa innahu yarudduhaa jaariyadii buu soo wa arsha siman alawal iyo cayilkii hore ee isdhimay kamihiisiina wuu soo celinayaa maxaa yeele cayilkan dambe cayilkii hore wuu ka duwan yahay waaya taasi waa masalo masalada kale waxaa weeye addoon wuxuu dhacay farsamo garanaya farsamo yaqaana dabeetna addoonkiibaa farsamadii hilmaamay dabeetana farsamadii ayuu dib ka soo xusuustay isagoo farsamadii usoo laabatay ayuu soo celiyey maalan addoonkan wuxuu ahaa dawaarle markuu dhacayo miyuu geeyoo dawaarkii in badan buu moogaa dabeetna uu iska hilmaamay dabeetna magaaladu ku soo celiyey dawaarkii baa la yar farsamadii baa usoo laabatay oo markuu xoogaa baractis gareeyey ayuu dawaarkii la keenay saaxiga la keenay maalinta dambe waaya farsamadan dambe farsamadii uu soo xusuustay marka hore uu garanayey way kabaysaa xusuustan soo usuusta way kabaysaa maaa yeel arsamadu on arsamadii oo isku midkii un waaya laakiin sanco sanca ma kabto haddii sancana uu iloobo uu yaqaanay markii la dhacay sanco kale laakiin uu bartay sancadan uu bartay tii uu marka hore yaqaanay ee uu hilmaamay ma kabayso midka marka hore wuxuu ahaa dawaarle dawaarnimadii wuu hilmaamay laakiin waxaa la baray najaarnimo najaar buu noqday addoonkii laakiin dawaarkii shaqa kuma le ma yaqaana maanta waaya farsamadan cusub ee u bartay ma kabayso farsamadii hore ee u yaqaanay markii la dhacayay oo ma kabayso farsamo farsamo ma kabto laba farsamo oo kala duwan weeyaan farsamadanna waa faa'iido u soo korodhay ninkii xoolaha laga dhacay hintiilaha ahaa zaada khayran farsamadii u iloobayna waxaa leeyahy adeer arshigeedii keeni kamaheedi wuxuu ku yidhi wal asaxu muctamad waxa wey ana simana cayilkii laa yajbir inuusan kabayn naqsahu zaalin weydnimo yani nusqaanteed qablahu oo ka horreysay wa ana tadakura sancati farsamo xusashadeed farsamadaasoo nasiiha uu hilmaamay yajbur waxay kabaysaa nisyaana hilmaankii wa tacalumu sancatin farsamo barashadeed laa yajburu ma kabayo ukhra mid kale hilmaamitaankeed qaطcan bilaa khilaafin walow asaba haddii u dhaco casiiran casiir hadduu dhaco fatakhamara uu khamriyoobo uma dabeete tahalala uu khaloobo falasaxu muctamad waxaa weeye ana alkhalkii lilmaaliki qofkii iska lahaa casiirka ayaa yeelan doona wacalalkhaasibi kii dhacayna waxaa waajibka oo laga rabaa alarshu kabmo ayaa laga rabaa in kaana alkhalwa hadduu khalki u yahay anqasa qiimatan midka qiimo yar qiimihii casiirka walow hasaba khamran khamri hadduu dhaco fatakhallalat ay khalowdo aw jilda meytatin ama bakti haraggii uu dhaco fadabaqa uu magdiyo fala sax muctamad waxa wey ana alkhalla khalkii iyo waljilda haraggiiba lilmaqsuumi minhu qofkii laga soo dhacay inuu yeelan doono ayaa markaa muctamad ah wuxuu ku yidhi casiir buu qofkan ka dhacay qof baa casiir sameeyey cinab maalan dabeetana qof kale casiirka ka dhacay dabeetana qofkii kaasibka ahaa ayuu casiirka agtiisii khamri ku noqday dabeetana khamrigiiba haddana isku bedelay khal khalkan waxaa iska le horta ninkii maaliga ahaa ila waa hantidiisi waa caynti hantidiisii laftirkeedii weeyaan qofkan kaasibka ah ee qofkan casiirka ka dhacayna waxaa laga rabaa kamo haddii khalkani uu ka qiimo yar yahay casiirkii hadduu ka qiimo yaryahay kamihii ayaa laga rabaa waaya khamri buu dhacay masalada labaad u dambaysa khamri buu dhacay dabeetana khamrigii uu dhacay ayaa khal isku bedelay ama harag bakti buu dhacay oon la megdinin dabeetana wuu megdiyey sida muctamadka waxa weyaan bu ku yidhi khalkaa iyo haraggaaba qofkii laga soo dhacay ayaa yeelan doona maxaa yeelay ninkan sax yani markuu dhacaya shaygani xoolo ma ahayn khamri buu ahaa soo ma laakiin maadaama khal isku bedel waa hantidiisii oo isbedeshay un markaa maal muxtaram ay noqotay marka hore maal mayn ahayn laakiin maal bay gacantii qofkii kaasibkaa iskugu bedeshay marka wuu u soo celinayaa khalkii waxa wey khamrigii uu ka soo dhacay khalka isku bedelay haraggaa uu magdiyena waxa wey magdintaa uu magdiyey wax uu ku leeyahay ma jirto wuu u soo celinaya haraggaas waxa weeye daahirka noqday ee uu magdiyey ila markuu dhacayo xoola muun ahayn nijaas buu ahaa laakiin markuu magdiyey daahir buu noqday oo hanti buu noqday marka ayada hadduu gacantiisu ku dhinto wuu magdhabaya asagoo khal ah hadduu gacantiis ku dhinto ama haraggii markuu magdiigintib hadduu gacantiis ku dhinto wuu magdhabaya u fiirso isagoo khamri uu soo dhacay hadduu khamriga gacantiis ku dhinto ma magdhabi lahaa ma magdhabayan ilaa khamriga xoola ma ah laakiin markuu khaloobay hadduu gacantiis ku dhinto wuu magdhabaya harag buu soo xaxday ama qof ka soo dhacay dabeetana haraggii yani asagoon magdinin ayuu gacantiis ku dhintay ma magdhabaya ma magdhabaya laakiin hadduu magdiyo oo dabeetana gacantiis ku dhigto ma magdhabaya wuu magdhabayaa maxaa yeele markan ayada xoolo isu bedelay lakiin marka hore xoolo ma ahayn wallahu tacala aclam w sal allah wslm cala nabiyina mxamed